bsmi illaahi اraxmani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximahu llahu tacaala faslun wayustaxabu waxaa la sunneeyaa adducaau caqiba alkhatmi duco ayaa la sunneeyaa qur-aanka khatimidiisa gadaasheeda marka la dhammeeyo istixbaaban sunnayn muta-akidan aada markaa u adkaysan ta-kiidan shadiidan adkeyn aada u daran weliba limaa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay aathaar ee ah wa waraweynaa fii musnadi daarimiyi waxaanu ka warinay musnadka dhexdiisa can xumaydin alacraji raximahu llahu qaal man qara'a alqur'aana qur-aanka qofkii akhriya huma dacaa kadib ilaahay baryo ammana calaa ducaa'ihi ducadiisa waxaa aamiinsado arbacatu aalaafi malakin afar kun oo malag ayaa aamiin aamiin aamiin ducadiisa dhahaan aamiinna macnaheed ilaahu ajiib waa ilaahu aqbal waa afar kun oo malag ilaahay marka waa aqbalayaa ayb malaaigta ilaahay ayb xadiidkan alxaafid ibnu xajar kitaabkiisa la yiraahdo nataa-iju afkaarka waxa uu ku yiri hada atharu munqaic wa athar munqaica wasanaduhu daciifun min ajli qazacata wa xumayd wayugnii canhu laakiin waxaa kaa deeqayo atharu mujaahid atharka mujaahid laga wariyey iyo wacabdatu almadkuureyni fi lfasli aladii qablahu ee lagu soo sheegay fasalkii kan ka horeeyey wasabaqa qabla dalika waxaa soo hormaray atharu bni mascuud ibni mascuud atharkiisa waalxadiidu almarfuucu can ilcirbaad kii laga wariyey wagayru dalika ayaa soo hormareen waqad wajadtu mithla xadiidi alcirbaad xadiidan lianas akhrajahu abuu nucaym fi tarjamati miscar min alxilyati xilyat alwliyaa wa tabaqaat alasfiyaa wasanaduhu daciifun aydan ayb wayanbaqii waxaa haboon an yulixa marka xadiidkan aharkan daciif ah hadda uu sheegay wayanbaqii waxaa haboon an yulixa inuu aada ugu celceliyo fi ducaai ducadii wa an yadcuwa inuu ku ducaysto bilumuuri almuhimati arrimaha muhimka ah waalkalimaati aljaamicati iyo kelimadaha jumladaha wax soo ururiyo oo khayr adduunya khayr aakhiraba ururinayaan wa an yakuuna inuu ahaado mucdamu daalika waxa uu alla ka rabo oo uu ku ducaysanayo badankood oo kulluhu ama dhammaantiisba fii umuuri alaakhira aakhiro umuuraha ku saabsan waa inay u bataan adduunyo keliya lama rabo wa umuuri lmuslimiin iyo arrimaha muslimiinta guud in ilaahay muslimiinta dhibka ka qaado khayr inuu ilaahay usoo jiido diinta dhaqankeeda inuu waafajiyo ku dhaqankeeda waxyaabahaas yani abaaraha inuu ilaahay ka qaado colaada inuu alla ka rafciyo ka koryeelo waxyaabahaas yani inay u bataan wa salaaxi suldaanihim muslimiinta ninka madaxda u ah inuu ilaahay hagaajiyo maxaa yeele isaga hadduu hagaago dadku waa hagaagayaan dabcan beledkuna waa hagaagayaan marka taas inuu u badiyo wasaa-iri wulaati umuurihim iyo dadka arrimahooda maamulo inta soo hartay wa fii towfiiqihim iyo waafajintooda lidaacaati inuu ilaahay waafajiyo muslimiinta wa cismatihim ka dhowritaankooda inuu ka dhowro min almukhaalafaati mukhaalafaat wa tacaawunihim iyo isu kaalmaysigooda cala albiri wataqwa ay isu kaalmaystaan taa inuu ilaahay waafajiyo wa qiyaamihim iyo u istaagidooda bilxaqi ay u istaagaan iyo waijtimaacihim caleyhi inay xaqa ku kulansanaadaan yacnii inay xaqa isu taagaan islamarkaana xaqa ay ku kulaansanaadaan ay ku midaysnaadaan oo waxyaaba xunxun aan lagu midoobin wa duhuurihim iyo inay ka adkaadaan inuu alla ka baryaa la rabo calaa acdaai diin diinka acdaa'diisa wa saa'iri almukhaalifiin iyo dadka mukhaalifiinta ee diinka khilaafsan intooda soo hartay waqad ashartu waan ishaaray buu yidhi ilaa axrufin xuruuf min dalika kaagaas ka mida fii kitaabi aadaabi alquraa tibyaankan ku sheegay buu yidhi wadakartu fiihi dacawaatin ayaan ku sheegay ducooyin wajiizaatin wajiizatan dacawaadka oo wajiizatan kooban man araadahaa qofkii doono naqalahaa minhu meeshaasuu ka guursan karaa ninkii doono tibyaanu ka guurin karaa ducooyinkaasu kuleeyahay yani sheekha ujeedkiisa waxay tahay maadaama waqtigaas waqti duca la aqbala ay u badan tahay marka qur-aanka la qatimayo la dhammaynayo waxaa wanaagsan buu leeyahay marka in qofka umuuraha aakhira uu ku dadaalo inuu ilaahay weydiisto dadka muslimiintana uu u duceeyo uu ugu duceeyo in khayrka ilaahay ku kulmiyo oo ay markaa yacnii eh, daacada inuu waafajiyo alle mukhaalafaadka inuu ka ilaaliyo kheyrka iyo taqwaha ay isugu kaalmeeyaan xaqa inay u istaagaan dadka madaxdaana sidaas ugu duceynaya iyaguna nacam ayb waidaa faraqa min alkhatmati khatmadii haddii uu dhammeeyo qatinkii haddii uu dhammeeyo ayb falmustaxabu shayga la sunneeyaa an yashraca inuu gudagalo fii ukhraa yacni akrin kale qiraa'o kale inuu galo muttasilan isagoo ku xiriirinaya bilkhatmi qatinkii isagoo ku xiriirinayo faqad istaxabahu salafu ayaa jeclaystay waxtajuu fiihi waxayna u xujaysteen bixadiidi anas radia allahu canhu ana rasuul allahi sal l slam qaal khayru lacmaali acmaasha kan ugu kheyrka badan alxallu waalruxlatu weeyaan ya ayb degis iyo guuris waa qiila wamaa humaa maxaa la yidhi maxay yihiin qaala waxa uu yidhi iftitaaxu lqur-aani wa khatmuhu qur-aankoo la furfurto la bilowdo lana dhameeyo iftitaaxu lqur-aani wa khatmuhu ayb qofka marka inuu degidna ku jiro oo qur-aanka uu dhameeyo dejiyo soo socod kalena inuu bilaabo oo ka soo bilaabo waay haddana ayb taasay u daliishadeen haddii marka qofka qur-aan akhriskii uu dhammeeyo khatinkii uu gaaro uu dhammeeyo isla maalintaas inuu wax suuratulfaatixa iyo baqaro kamida akhriyaa fiican si qur-aankii uuna uga go-in ayb maalinta kale inuu suga ma ahan saasay dhahayayb birabinaas markaad dhammayso min aljinnati wannaas aad tirahdid faatixada iyo hal aayadoo haddaad doonto baqara maalinkaas akhri ibnu xajar marka meeshan wuxuu leeyahay qultu xadiidu anas almadkuur xadiidka anas waa kan xadiidka anas uu sheegay ee la sheegay akhrajahu bnu abi daawuud min riwaayati bishri bni lxuseyn can zubayr bni cadiyin can anas ayaa sanadkiisu waa kaasa wa bishrun kadabahu abu daawuud alطayaalisiyu ayaa been u nisbeeyo kadaabku sheegay iyo wa abuu xaatim alraazi wagayruhuma walahu nusqat can zubayr bni cadiyin laa yutaabacu fi akhariha nusqo wuxuu leeyahay xadiis zubayr ibni cadiy ay ugu qoran tahay oo aan la mutaabacaynin badankeed aan la mutaabacaynin wacajiibun lisheykh marka wuxuu yihi waxaa la yaab le sheekha kayfa iqtasara calaa haada sida uu ugu gaabsaday kan wa nasaba ila asalafi salafkana uu u nisbeeyey alixtijaaja bihi xadiidkan xujaysigiisa walam yadkur xadiidu bni cabaasna ma sheegin wahuwa almacruufu fii hada albaab baabkaana xadiidka ibnu cabaasa macruuf ku ah waqad akhrajahu bacdu alaimati sita ayaa wariyeen wasaxaaxahu bacdu alxufaad kamaa saubayinuhu in shaa allahu tacaala sidaas ayuu marka tilmaamay ayb xadiidkaas marka ibnu cabaas buu sheegay xadiidka ibnu cabaasna waxa uu leeyahay qaala rajulun yaa rasuul allah ayu lcamali axabu ila allah camalka kee ilaahay loogu jeceyl baday agtiisa qaala alxaalu lmurtaxil midka degaaya guuraaya kan degaaya islamarkaana markaana guuraaya qaala wama alxaalu lmurtaxil qaala aladii yadribu min awali اlqur'ani ilaa aakhirihi kulamaa xalla irtaxal waa midka qur-aanka awalkiisa yeelayo ilaa qur-aanka aakhirkiisa yeelayo ku qabanayo awalka aakhirkiisa ku qabanayo kulamaa xalla mar walba uu dego wartaxala oo rarto kulamaa xalla mar walba uu dego irtaxala oo raran xadiidka ibn cabaas marka kaas tirmidi baana sitada ka wariyey aima sitaa wariyeen markuu leeya tirmidi baa wariyey xadiidkaa laftirkiisa min dariiqi saalixin ilmuri ayayuu ku yimid isagana warbaa ku jira saalixun ilmuri waxaa la yaab le buu yihi xadiidkan inuu xujaysto kii sitada qaar kamida ay warinayeenna oo ka tago ayb faslun fii man naama can xisbihi wa wadiifatihi almuctaadati qofkii ka seexday dikrigii oo xisibkii qur-aanka u aqrin jiray iyo wadiifo ama shaqo oo caadaystay oo diini ah rawaynaa fi saxiixi muslimi can cumara bni lkhadaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l ly slam man naama qofkii hurdo can xisbihi xisibkiisa ka hurda min alleyli habeenkii aw can shay-in minhu ama wax xisibkiisa ka mid a xisib waxaa laga wadaa qeybkii uu ku wardin jiray fa qaraahu ahu akhriyay maa bayna salaati alfajri wa salaati duhri salaada subax iyo salaada duhur inta u dhaxayso kutiba lahu waxaa loo qoraa kaanamaa qara-ahu min alleyl inuu habeenkii akhriyey oo kale ayaa loo qoraa <clears throat> xadiidkan marka imaam muslim baa wariyey wuxuuna ka hadlayaa haddii qur-aan aada habeenkii akhrisan jirtay qur-aankaas aadan akhrisanin inaad maalintii soo qallaysid oo aada duhurkii inta u dhexayso ku tukatid akhrisid sida inaad habeenkii akhrisay baa lagu qoraa marka ayb faslun fi lmri bitacahudi lqur'an wataxdiiri min tacriidihi linnisyaan is-amrid lays amre qur-aanka in aada looga warqabo tacahud waa ka warqab wataxdiiri iyo iskaga digid layskaga digayo min tacriidihi u bandhigistiisa la nisyaani hilmaan in loo bandhigo laba waxyaabood buu meeshan kaga hadlay midna in qur-aanka laga warqabo waa oo markasta la aqriyo tan labaadna waxay tahay in laga digtoonaado in loo bandhigo nisyaan iyo hilmaan see hilmaan loogu bandhigaa qur-aanka inaan laba aqrininba lagu tukanin haddaan lagu tukanin lana akrinin waa la ilooba rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal tacaahaduu hada alqur'aana war qur'aankan ka warqaba oo ogaada ku faajfaajooda fawaladii nafsu muxamedin waxaan ku dhaaranayaa allaha nafsada nebi maxamed biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay lahuwa qur-aanku ashaddu mid darnaan badan waa tafallutan xagga fakashada min alibili geeli fii cuqulihaa dabarkeeda ku dhex jirta geela isagoo dabran wuxuu isku dayaa inuu ka fakado dabarka geela sida uu uga fakasho badan yahay dabarkaasi qur-aankaa ka badan inuu fakado oo uu qofka ka fakado nabigii qur-aanka lagu soo dejiya sidaas dhahaya ani qur-aanka igama dhumaayo imala dhihi kara marka tan waxay keenaysaa marka qofka inuu qur-aanka aada u akriyo ka warqabo si qur-aanka una uga dhumin waraweynaa fi saxiixayhima can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal l slam qaal inamaa mathalu saaxibi alqur'aani qur-aanka saaxibkiisa tusaalihiisu waxaa weeyaan ka mathali libili lmucaqalati geelii la dabray oo kale tusaalihiisiiuu la mid yahay in caahada calayha haddii uu ka warqabo qofkiisa qofkii dabraday haddii uu ka warqabo geelaasi amsakahaa waa haysanaya wa in atlaqahaa haddii uu iska sii daayana dahabad way tegaysaa marka dambe waa fakanaysaa markaasay tegaysaa ayb oo xaalkiisu marka sidaas weeyaan ayb oo xadiidkaasa marka uu tilmaamay iyo kii ka horreeyey ayib xadiidkan dambena marka isaga saxiix labada kitaabo marka abu daawud iyo tirmidi yaa wariyeen buu yiri sidoo kalena imaam muslim waa wariyey ayb bukhaari laftirkiisana waa wariyey sidoo kale isaga laftirkiisa bukhaariy muslim buu ku sheegay hahay gafsan waraweynaa fi kitaabey abi daawuuda watirmidiy abu daawud iyo tirmidi labadooda kitaab waxaanu ku warinay can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam curidat calaya waxaa la iisoo bandhigay ujuuru ummatii ummadeyda ajaryaalkeedii baa la iisoo bandhigay ayb xata alqadaatu saxarka xataa alqadaad waa wax yarka qashinka yarka xata alqadaatu saxarka yukhrijuha rajulu qofku uu bixinayo min almasjidi oo ka bixinayo wa curidat calaya waxaa la iisoo bandhigay dunuubu ummatii ummadeyda dunuubteeda falam ara ma aanan arkin denban dembi acdama dembigaas ka weynin badan min suuratin suurad oo min alqur-aani qur-aanka ka mida oo aayatin ama aayad uutiyahaa rajulun qof la siiyey uma nasiyaha uu iloobay aayad qof la siiyey ama suurad la siiyey ou iloobay wax ka daran wax ka weyn dembi ka weyn ma aanan arag buu leeyahay ayb takalama tirmidiyu fiihi xadiidkan markaa tirmidi wuu ka hadlay buu yiri ayb ayb xadiidkan marka ibn tirmidi sida uga hadlay waxay tahay ayb xadiidun gariibun laa nacrifhu ila min hada alwajhi buu yidhi wadaakartu bihi muxamadan xadiidkan imaamu lbukhaari ayaan la mudaakareeyey falam yacrifhu ma uusan garanin wa qaala waxau yihi laa acrifu lilmuqalibi samaacan min axadi min asaxaabati qof saxaabada ka mido ninkaa oo wax ka maqlay muqalib layidhaha ma arkin buu yidhi ayb ilaa qowlkiisa akhbaranii man shahida khudbata nabiy sal l slam <clears throat> mooyaane qaala wasaltu daarimiya canhu cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarimi ayaan su-aalay buu yihi imaamu tirmidi xadiidkan faqaala ankara caliyu bnu lmadiniy xadiidkan waa inkiray waxau inkiray an yakuuna almualibu ah, mualib samica min anas inuu ka maqlay xadiidkan marka inqidaac iyo waxyaabahaasaa ku jira marka dacfi baa ku sugan waraweynaa fi sunani abi daawuuda wa musnadi daarimiyi can sacdi bni cubaadata radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama qaal man qara'a alqur'aana qur-aankii qofkii akhriyey huma nasiyahu hilmaamay laqiya allaha tacaala allow la kulmayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ajdama isaga oo juudaamaysan isagoo xibnaha dhan ka gogo-an yihiin oo juudaamaysan ayuu la kulmayaa allah subxaanahu wa tacaala sidaasa xadiidkan uu leeyahay isagana xadiid qariib a weeyaan akhrajahu axmed can maxamed ibni jacfar can shucbata ayb ayb axaadiistan marka ama aahaartan waxay tilmaamaan qur-aanka in la ilaashado oo aan markaa qofka haddii ilaahay uu baray inaanu ka dhumin inuu ku dadaalo nisyaan inuusan u bandhigin nisyaankuna sida lays loogu bandhigaa waa in la akhri waayo oo akhriskiisa layska dhaafo eh, in laga warqabana marka waa sida uu ku joogi karo ka warqabkiisuna waa in mar walba qofka uu wax akhriyo ayb oo wardi uu leeyahay qur-aankii kamida qaar uu ku tukado qaar uu akhristo inuu leeyahay ayb faslun fi masaa'ila wa aadaabin yanbagii lilqaari'i alictinaa'u biha halkan wuxuu ka gelayaa masaa-il iyo umuuro qofka qur-aanka akrinaa inuu aada u ilaaliya la rabo waayahay hiya kathiiratun jiddan aadaabtaasu aada bay u badan tahay nadkuru minhaa waxaanu ka sheegaynaa atraafan qeybo maxduufata aladilati adiladeeda la gooyey lishuhratihaa maxaa yeele inay caan tahay darteed ayaan u gooyay buu yihi adiladeeda wa khawfi alitaalati iyo ka cabsasho aan ka cabsanayo dheerayn almumilati ee noojinayso qofka bisababiha iyada sababkeeda qofka uu yani daalinayso fa awalu maa yu'maru bihi waxa ugu horeeya qofka qaari-a ah oo qur-aanka akrinaya la amraya waxaa weeyaan al-ikhlaasu min qiraa'atihi qiraa'adiisa inuu ikhlaas ilaahay darti inuu u akriyo qur-aanka ayb oo uu ilaahay ugu barax tiro qasadkiisa qur-aanka uu ku akrinayo wa an yuriida bihaa inuu qiraa'adaasna ula jeedo allaha subxaanahu watacaala wa an yuriid allaha inuu ilaahay rabo bihaa qiraa'ada inuu ilaahay ku rabo subxaanahu tacaala wa an laa yaqsida inuunan ugu qasdin bihaa qiraa'ada tawasulan ku gaarid ilaa shay-in wax siwaa daalika aan alla ahayn qiraa'adiisa markuu akhrinayana waa inaan wax aan alla ahayn inuunan ku gaarin sidaas inuu u qasdayo waa inaan u qasdin cid kale inuu ku gaaro wa an yata-adaba inuu ka aadaab qaato maca alqur-aani qur-aanka la jirkiisa wayastaxdira fii dihnihi dihnigiisa iyo qalbigiisana inuu ku keensado annahu yunaaji allaha subxaanahu watacaala inuu ilaahay la sheekaysanayo la lafaqayo wayatluu ou akhrinayo kitaabahu kitaabkiisa fayaqra-u wou akhrinayaa calaa xaali man yara allaha wuxuu ku akhrinayaa qof allah subxaanahu watacaala arkaayo oo kale fa inahu maxaa yeelay in lam yarahu haddii uunan arkin fa ina allaha tacaala yaraahu ilaahay isaga arkaayo tan koowaad wuxuu ku yidhi ikhlaas waana qofka midda labaadna waa inuu qofka qalbigiisa keeno oo uusgeliyo oo uu geliyo inuu allah subxaanahu watacaala uu la faqaayo uu la sheekeysanayo kitaabkii allaahna inuu akhrinayo inuu ogaado waana inuu dareensanaado in isaga uu ilaahay u jeedo haddii adiga aadan ilaahay u jeedin isagaa kuu jeeda mar walba marka sidaa ku aqri waana ixsaanka macnihiisa an tacbud allaha kaanaka taraahu sidii adoo arkaayo inaa ilaahay u caabudi haddaad arkaynin isagaa kuu jeeda soo maha ayb faslun wayanbagii waxaa haboon annahu idaa araada alqiraa'ata qiraaa haddii uu doono qofkii inuu qur-aan akhriyo an yunadifa inuu nadiifiyo famahu afkiisa bisiwaaki caday uu ku nadiifiyo wagayrihi iyo caday qeyrkiisa waalikhtiyaaru sida la doortay fi siwaaki cadaygana an yakuuna inuu ahaado bicuudi l geeda araag la yiraahdo geedka cadayga inuu ahaado wayajuusu bigayrihi waxa araaga qeyrkiisna waa banaanyahay waa ku bannaan yahay min alciidaani oo qoryaha iyo ka mida geedaha kale la jabsado qoryaha iyo laamaha lehna waa in laisaga cadaysan karaa ayb wabisucdi iyo walushnaani waa waxyaaba laysku carcarfiyo walkhirqati walkhirqati alkhashinati iyo marada adag waa lagu cadaysan karaa wagayri dalika iyo kaa keyrkiisa mimaa yunadifu wax wax nadiifiye ah geed cadayga ayaa fiican haddii la waayo laakiin wixii kale lagu nadiifin karaa ayb burushka iyo marka meelahan uu geli karaa ayb burushka marka waa laga fadli baday oo laga fiican yahay cadayga kale ka fiican laakiin haddii cadayga kale maalan la waayo burushka hataa ku cadaysa ilka afkaaga nadiifi urka ka nadiifi wa fii xusuulihi kusoo xasilitaankiisa bilisbaci far inuu ku xasilo alkhashinati adag halaathatu awjuhin baa ku sugan liasxaabi shaaficiyi ashharuhaa cindahum tan wejka ugu ashharsan shaaficiyada agtooda laa yaxsulu farta waxba kuma xasilayaan wathaaniina wejka labaad yaxsulu wathaalithuna yaxsulu waa in lam yujid ayraha wax kale haddii la waayo walaa yaxsulu in wujida haddii wax kale la helana maya farta waxba ma tarayso calaa kulli xaal inuu cadaysto intaanu qur-aanka akhrinin ka hor wayastaaku wuu cadayanayaa cardan si ballaar ballaar ah si ciridka uuna isaga dilin biljaanibi alaymani dhanka midig mubtadi-an isagoo ku bilaabanaya biljaanibi alaymani dhinaca midig min famihi afkiisa ah wayanwii bihi waxuuna ku niyoonayaa marka alityaana bisunnati markaa cadaysanayso sunnada inaad la imaanaysaa niyeysanaysay ajar lagaaga qoro dhankaas midigtaana ka bilaabe sidaasaana u cadaysanaysa saas esaan ma aha cirirkaa iska dilay markaas y qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen yaquulu cinda siwaak cadayga agtiisa wuxuu dhahayaa cadayashada allaahuma baarik lii fiihi ilaahu ii barakeeya arxam araaximiin qaaraasaa shaaficiyadii ka mida wayastaaku waa cadaysanayaa fii daahiri alasnaani ilkaha korkooda iyo wa baatinihihaa wa gudaheeda kor iyo gudahaba waa ka cadayayaa wayumiru siwaaka cadayga waa marsiinaya calaa atraafi asnaanihi ilkihiisa daraftooda wa karaasiyi adraasihi iyo meesha ay ku fadhiyaan goosihiisa wa saqfi xalqihi dhuuntiisa korkeeda yani meesha dhanaxanaga waa marsiinaya imraaran latiifan tartiibba u marmarsiinaya wayastaaku bicuudin buu ku cadaysanayaa laan mutawasitin dhexdhexaad ah laa shadiidin aan aada u adkayn laa shadiidi lyubuusati qaleylkeeda uunan aada u darnayn walaa shadiidi liini jileeceedana uunan aada u darnayn fain ishtada yubsuhu haddii uu qaleylkeedu uu darnaado layanahu bilmaa-i biyo ayuu ku jilcinaya dhexgelinaya amaa idaa kaana famuhu najisan afkiisu hadduu najaas yahay bidamin dhiig ou najaas ku yahay maalan ow qeyrihi ama qeyrkiis afkii baa dhiig iyo xabaa uga yaala dhiig waa najaas moogta fa inahu yukrahu lahu waa loo kahdaa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisa qabla qaslihi intuunan dhaqin inuu qur-aan ku akriyo afkaas waa la kahdaa oo karaaho ayb taasna marka culamada qaar waxay yidhaahdeen waa qofku haddaanu ku uunan ku jiranayn macnahaas laakiin haddii uu ku jiran yahay oo qof ciridkiisa dhiigayo oo mar walba yahay qur-aan iska dhaaf ma la dhahayo markaas ayb garaado marka saasay ku sheegeen ibnu callaanka iyana waa saasuu sheegaan ayb wahal yaxrumu maxaaraam noqonaya fiihi wajhaani oo qofka afkiisa najaasta ku taallo dhiigga uu leeyahay inuu qur-aanka akhrimo ka xaaraam noqonaya laba wej baa ku sugan asaxuhumaa laa yaxrumu labada wejkan asaxa ma xaaraan noqonayo wasabaqat sabaqat ilmas'alatu masaladiina way soo hormartay awlalkitaabi wa fii hada alfasli fasalkanna baqaayaa <clears throat> ayaa ku sugan waxyaaba oo haray taqadama dikruhaa sheegitaankeeduna oo hormaray fi lfusuuli alatii qadamtuha fusuushii aan soo hormariyey fii awali lkitaabi aan kusoo hormariyey faslun yanbaqii lilqaarii qofka qur-aanka aqrinaya waxaa u haboon an yakuuna inuu ahaado sha'nuhu shanigiisa xaalkiisu inuu noqdo alkhushuuca khushuuc watadabura iyo fiirfiirin qur-aanka lagu tadaburo waalkhuduuca iyo khuduuc qofku markuu qur-aanka aqrinay inuu cibaado inay ka muuqataa la rabaa xagga fiiri xagga fiiri xagga wax ma la rabo iyo inuu macnaha qur-aanka fiirfiiriyo ku maqan yahay qur-aanka macnihiisa fahada huwa almaqsuud almaluubu fahadakan huwa almaqsuudu waa ujeedka almatluubu ee la dalbayo la raadinayo qur-aanka loo aqrinayo wa bihi isaga ayaana tansharixu suduuru qofka laabtiisu ay ku waasac noqotaa wa tastaniiru lquluub quluubtana ay ku iftiimtaa qalbiga hadduu iftiimana shubuhaadkii iyo shahawaadkii iyo waa arkayaa wa dalaa-iluhu akharu min an tuxsar arrimaha marka dalaa-isheedana way ka badan in la koobo wa ashharu min an tudkar in la sheegana way ka caannimo badan tahay oo waa iska mashhuur in la xusaabo maba u baahan oo aayadii qur-aankaaba a waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fowqakum utuura khuduu maa aataynaakum wadkuruu maa fiihi wadkuruu maa fiihi qur-aanka fiirfiiriya waa waxa ku dhex sugan ayb waa tadaburkii ayb culimmada mufasiriintana meelahaas waa ku sheegay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi inay aayaadka ku tadabburaan ayaaba loo soo dejiyey afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha afalam yadabbaruu lqowla am jaa-ahum maa lam yati aaba'ahum lwaliin waxyaabahaas dhan baa daliil u aba waqad baata jamaacatun jamaaca ayaa baryeen min asalafi salafkii ka mid ah yatlu lwaaxidu minhum mid ka mida oo akrinayo aayatan waaxidatan hal aaya leylatan kaamilatan habeen dhammaystiran habeen dhan aw mucdama leylatin ama habeenkii badankiis yatadabaruha oo ku tadaburaha salafka qaar waxaa jiray hal aayad bis ku tuka jiray halka aayad maanta dhan ku celcelinay ku celcelinay ku celcelinay macaanideedu aada u feerfeerinana wasaciqa jamaacaatun jamaacaadna wayba dhaceen oo minhum salafkii ka a cinda alqiraa'ati qiraa'ada agteeda wamaata jamaacaatun jamaacaadna way dhinteen minhum salafkii ka mida aayad macnaheeda markay inta feeriyeen cabsidii darteed bay u dhinteen waxaa ka mida zuraaratu bnu abi awfa faidaa bariqa albasaru wakhasafa alqamaru wajumica ashamsu walqamar aayaddaasuu maqlay fashahiqa shahqatan markaasuu hal mar ayuu yidhi marka cabsi darteed nafti waa ka tagtay waa dhacay naftiina waa ka tagtay marka qur-aanka ayagu macaanidiisa de aadna waa u rumaysnaayeen qur-aanka iimaankooda qur-aanka maahayn iimaan sadxi ah wayna fiirfiiri jireen macaanidiisa meesha annaga qofka uu isleeyahay juska goormaad dhammaysaa labada jus goormaad dhammaysaa jallaadka goormuu kaa dhammaanaya meesha annaga iska dhahayn iyagu saas ma ahayn qur-aanka iyaga macaanidiisa aada iyo aada u fiirfiirin jireen wayustaxabu waxaa la sunneeya albukaau ooyin watabaakii iska ooysiin liman qof laa yaqdiru aan awoodeynin cala albukaai ooyinta qofkaan awoodeynin inuu iska keenkeeno fa ina albukaaa ooyinta cinda alqiraa'ati qiraa'ada agteeda sifatu alcaarifiin dadka owliyada ilaahay ah tilmaantooda waa marka qur-aanka la aqrinaa in la ooyo oo qur aankii lagu saamoobo waa dadka caarifiinta ah oo ilaahay yaqaane owliyada ilaahay ah sifadooda way wa shicaaru cibaadillaahi saalixiin addoommada alle susuuban tilmaanta ay leeyihiin qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayasiiduhum khushuuca wayakhiruuna way dhacayaan liladqaani garkooday u dhacayaan yabkuuna iyagoo ooynayo wayasiiduhum wuxuu u kordhinayaa qur-aankii khushuucan khushuuc buu u kordhina waqad dakartu waxaan sheegay buu yidhi aahaaran kahiiratan aahaar fara badan waradad fii dalika kusoo aroortay macnahaas fi tibyaan fii aadaabi xamalat alqur-aan kitaabkaas tibyaanka ayaan ku sheegay buu yidhi qaala sayid ljaliil sayidkii weynaa waxa uu yidhi saaxibu lkaraamaati karaamaadka u saaxiibka ahaa waalmacaarifi waalmawaahibi waallataa'ifi u saaxiibka ahaa ibraahimu lkhawaas radia allaahu canhu dawaau lqalbi khamsatu ashyaa qalbiga daawadiisu waa shan shay qiraa'atu lqur'aani qur-aankoo la aqriyo bitadaburi lagu aqriyo tadabur qur-aanka marka horeba waxaa ka horeeya tadaburku wuxuu imaan karaa marka tajwiid lagu aqriyo qofku markuu qur-aanka tartiib u aqriyo tajwiid ku akristo waxa u xasilaya markaa horta inuu dareemo oo qur-aanka fahm iyo wax u yeesho dee macaanidiisa uu yaqaano wa khalaa'u lbatni caloosha oo la mariyo yacni baahidii buu ka wadaa ayb calool aada u dheragsan qalbigu markaa daawo uma noqonayso wa qiyaamu lleyli habeenkii oo la istaago salaatuleylkaoo la tukada buuyi waatadarucu ilaahay oo laysu miskiiniyo oo laysku bihinbihiyo cinda saxari waqtiga saxarka agtiisa waqtiga suxuurta istikfaar iyo yacni qofkii ilaahay isu dulleynayo iyo wamujaalasatu saalixiin dadka wan wanaagsan oo lala fadhiisto dad xun la fadhiso maxay ku xusuusinayaan aflo iyo ilaahay in la hilmaamo unbay ku keenayaan dadka saalixiinta ag fadhigoodana marka qalbiga daawadiisa shantaa marka wakhalaa soonkii iyo waxyaabahaas iyo ku imaan karaan faslun qiraa'atu lqur'aani qur-aanka oo laga aqriyo filmusxafi musxafka laga aqriyo iyo afdalu fadli badan min alqiraa'ati aqrin min xifdihi laga aqri qofka xifdigiisa oo ka aqriyo kitaab inaa ka aqrisay xifdi ka aqrisayaa fadli badan waxaa fadli badan buu leeyahay inaa ka akriso musxafka haakadaa qaalahu asxaabunaa sidaasay dhaheen wa huwa mashhuurun can isalafi radia allaahu canhum salafkana taas ayaa mashhuurka a wa haadaa laysa calaa ilaaqihi kan laftirkiisana sidaas uma sii daysna bal in kaana alqaari'u qaarigu haddii uu yahay min xifdihi xifdigiisa ka akrinaayo yaxsulu lahu inuu u xasilayo min atadaburi tadaburka iyo alfikri iyo fakarka wa jamci lqalbi qalbiga soo ururintiisa walbasari aragii akharu mid badnaan badan mimaa yaxsulu lahu wax uga xasilayo min almusxafi musxafka falqiraa'atu min alxifdi afdal xifdiga ka akhrintiisa ayaa fadli badan wain istawayaa hadday sinaadaanna fa min almusxafi afdalu musxafka in laga aqriyaa fiican wahada muraad salaf ujeedada salafka ay muraadkooduna sidaas waa yani wuxuu kuleeyahay dadka qaarkood ayaa markay kor ka aqrinayaan ayay aada wax ugu fiirso ogyihiin qur-aanka ay ugu tadabur badan yihiin qofku had hadduu sidaas yahay inuu kor ka aqriyaa u fiican marka laakiin haddaa kitaab markaa ka aqrinaysa markaa kor ka aqrinaysa isku mid ay kuu tahay xagga tadaburka kitaabka fiiri marka lana maxaa yeeley waxay leeyihiin kitaabka qur-aanka oo la fiiriye cibaado waay iyada naftirkeeda faslun jaa-at aathaarun aathaar ayaa timid <clears throat> bifadiilati rafci sawti bilqur-aan aathaar ayaa waxay ku timid fadliga ay leedahay qur-aanka in kor loo qaado codka kor loogu qaado iyo wa aathaarun aathaar bifadiilati lisraar aahaarna waxay ku timid in hoos loo dhigay inay fadli badan tahay qaala alculamaau culummadu waxay yidhaahdeen waaljamcu beynahumaa in la kulmiyo al-israar iyo aljahr yacni rafcu sawt iyo in hoos loo codka in kor loo qaaday in hoos loo dhigo in la jamciyo waxaa weeyaan ana al hoos u dhigidda abcadu min alriyaa istustuska iyada ayaa ka fogaansho badan fa huwa afdalu isaga ayaa marka iyada ayaa fadli badan fii xaqi man yakhaafu dalika qofkii ka cabsanayo ama istutus amoo ku galaa hoosa iskaga akhristo fa in lam yakhaf iriyaa-a istutus hadduunan ka cabsanin faljahru afdal kor in loo qaadaa fadli badan bishardi an laa yu-diya laakiin waa inuusan heyrkiis ku dhibin masaajidka haddaad iska qayliso qof kalena oo agtaada qur-aan ku akhrisanaayo dhibto lama rabo midaas ayb bishardi an laa yu-diya waa inuusan dhibaynin hayrahu heyrkiis oo min musallin qof tukanaayo ah ow naa'imin ama qof hurdo ow gayrihima ama heyrkood wadaliilu daliilu fadiilati ljahri jahriga fadligiisa daliilka kusoo arooray ayb waxaa weeyaan ana alcamala camalka fiihi isaga dhexdiisa akharu isaa badnaan badan waliannahu yatacadaa nafcuhu nafcigiisa wuxuu u gudbayaa ilaa ayrihi qofaa laga yaaba inuu qiraa'adaada ku dhageysto marka nafcigaagii qof kale u gudbaya waliannahu yuuqidu wuxuu toosinayaa qalba alqaari qofka qaariga qalbigiisa waa kicinaya wayajmacu hamahu hamigiisao dhanna waa soo ururinaya ila alfikri ayuu usoo ururinaya inuu tadaburo wayasrifu samcahu ilayhi maqalkiisana wuxuu usoo leexinayaa jahriga qiraa'ada waliannahu yatrudu nowma hurdada ayuu eriyaa wayasiidu fi nashaad nashaadkana waa kordhiyaa wayuuqidu hayrahu hayrkiisna waa toosiyaa min naa'imin ku hurdaaya aw haafilin mid iska dhowhan wayunashituhu waana firfircooni gelinayaa famataa xadarahu markuu u yimaado shay-un wax min haadihi niyaati niyaadkan ah faljahru afdal intaanoo laysku daro niyada hadday soo galaan in kor loo qaadaa fiican qur-aanka faslun wayustaxabu waxaa la sunneeyaa taxsiinu sawti codka in lagu qurux badnaysiiyo lagu hagaajiyo bilqiraa'ati qiraa'ada wa tasyiinuhaa qurxinteeda maa lam yakhruj haduunan u bixin aunan ka bixin can xaddi alqiraa'ati qiraa'ada xadkeeda bitamdiidi lagu akriyo jiid jiid fara badan haddii xadka aan yani taa loo baxaynin fain afraa hadii uu xadgudbo fain afraa haddii uu xadgudbo xataa zaada ilaa uu ziyaadiyey xarfan xaraf uu ziyaadiyey ow akfaa xarfan ama xaraf ou qariyo fahuwa huwa xaraamun codka qurci buu is yiri xarafuu qariyey codka qurci buu is xaraf buu kusoo ziyaadiyey markaas waa xaaraam ayb ka bixin can xaddi lqiraa'ati qiraa'ada xadkeeda uunan ka bixin muxuu uga baxaana bitamdiidi uunan uga bixin tamdiid wa ama alqiraa'atu bilalxaani qur-aanka oo laxanno lagu aqriyo laxan naqam yani fahiya calaa maa dakarnaahu waxaan sheegnay in afrada hadduu ku xadgudbo fa xaraamun wailaa haddii kalena falaa maya walaxaadiidu axaadiidta bimaa dakarnaahu wixi aan soo sheegnay min taxsiini sawti codkao la wanaajiye ah kahiiratun kuwo fara badan wa mashhuuratun layaqaan mashhuuratun caan ah fi saxiixi iyo wagayrihi ku caan ah waqad dakartu fii aadaabi lquraa'i baana ku sheegay buu yiri tibyaanka qidcatan baan sheegay minhaa ka mid ah axaadiidtaas qur-aanka in sawdka lagu hagaajiyo awalanna in tajwiidba lagu akriyo haddaan tajwiid lagu akrina waaba qalad banaan ayb man lam yujawid alqur'aana aathimun ibnuljazari saasuu yiri qofaan qur-aankii tajwiidini waa dambaaba tajwiidna maxaa lagu sheegay oo lagu tacriifiyey xaraf kasto in la siiyo wixii uu mudnaa ee makhraj ah iyo sifo xaraf kasta wuxuu leeyahay makhraj iyo sifo xarafkan makhrajkiisa c sifadiisana c hadday jahri tahay hadday idbaaq tahay hadday tahay yani isticla haddii ay tahay haddii uu leeyahay qalqala hadday tahay sifooyinka macruuf waa la yaqaana sifaat daatiya sifaat cardiya ukala baxaan ayb in axkaamtaasna lagu dadaa tajwiid markaad ku akriso horta qur-aanka markaas si fiican baa u aqrisay kadib inaad codkaagii kusii qurxiso adaa iskale na haddaadan xadgudub aadan gelaynin aslan laaki adaadan tajwiid ku akrinin adoo baran kara aada baranin ood ku gabood fasho adoo akrin kara aadan ku akrinin ina ajar ka hesha iska daayay qur-aankii qofka waaba ku dambaabayaan maxaa yeele xaraftan hadaa haddii makrajkeedii uu dhaafo wax si kale u akriyo macnihii inuu isbedelaa laga yaabaa ood ku dambaawdo marka in la fududaysto qur-aanka hadalka ilaahay ma aha faslun wayustaxabu lilqaari'i qaariga waxaa loo sunneeyaa ida ibtada'a min wasati suurati suuradda dhexdeeda haddii uu ka bilaabanayo an yabtadi'a min awali alkalaami inuu ku bilowdo hadalka awalkiisa almurtabiti ee ku xirnaanayay bacduhu qaarkiis bacdi bacdin qaarka kale uu ku xirnaanayo wakadalika sidaadoo kale waa idaa waqafa hadduu istaagayo yani fasalkan wuxuu kuleeyahy aadaabta qaariga waxaa ka mid ah hadal isla socdo isku xiran dhaxda hadduu u joogo meeshii miyuu ka bilaabaa mase horay inuu aado oo uu soo bilaabo qisadii ama hadalkii uu soo bilaabo marka uu joogsanayana waxaa fiican inuunan ku joogsanin hadal isku xiran dhexdiisa inaanu ku joogsanin maalan waxuu ka wada suuratulkahfiya akrina juska intee waa qaala alam aqul laka waa warkiina waa socdaa soo maha qisadiiaa socoto ha ku istaagin meeshaan iska soco xaggee ku istaagay marka waxaa ku istaagtaa marka wayasaluunaka can dilqarnayn ayb maala suuratu yuusuf dalika liyaclama anii lam akunhu bilgeyb waana allaha laa yahdii kayda alkhaa'iniin war kaa socdaa weli wamaa ubari'u nafsii juskiina waa taagan yahay iska dhama wad xoogaa yar ilaa waxaa geysaa wajaa-a ikhwatu yuusufa gey war kaloo bilaab maayo waa mogtaha taas qiso kaloo bilaabmaysa waa inaa saa ula socoto marka suurat laxzaab oo kale oman yaqnut waxay ku dhexgelaysaa qisadii dhexdeeda say yeelaysaa marka iska wad ina almuslimiina afkeeda ku geey marka nacam hadhow marka qiraa'ada dambe ina almuslimiina walmuslimaati ka bilaab ayib soo ma garan way fara badan yihin marka meelaha sidaas oo kale taasuu sheega marka imaam nawowi qaala famaa khabukumo kalaa ka mid a suurat daariyaat qisadii baa socota soo ma aragti iska wad wafii muusa gey ilaa iyo wafii muusa taasuu marka hadlaa wakadalika idaa waqafa haddii uu istaagayo yaqifu wuxuu ku istaagaya cala almurtabiti kii murtabitka wax ku xirnaa wa cinda intihaai alkalaam iyo hadalku markuu dhammaada agteeda walaa yataqayaduu ma isku qaydayo fi libtidaa'i bilaabasho walaa fi lwaqfi iyo ku joojinta biljzaai ajzada iyo walaxzaabi axzaabta iyo walacshaari wuxuu ku leeyahay qasab iskagama dhigayo qofka inuu ku istaago juska taa qasab ha iskaga dhigin macnaha ilaale ayb ayb fa ina kathiira minhaa wax badanoo ka mid a fii wasati alkalaami almurtabiti in badan waxay ku dhex jiraan buu yiri ajzada ajza-da in badanoo kamida waxay ku dhex jiraan hadalkii isku xirnaa dhexdiisay ku dhex jiraan waa aniga haddi mihaalinaya hadalkii isku xirnaa dhexday kaga jiraan juskii walaa yaktaru linsaanu qofka ku kadsoonaan maayo yani younan ku kadsoonaanin bikahrati alfaaciliina dadka sameeya badnaantooda lihaada aladii kan nahayna canhu aan reebnay xaggiisa minman axad laa yuraaci hadihi alaadaabna ka timid qof aan aadaabtan ilaalinaynin yacnii dadka badankood samaynayo oo ah dad aan aadaabtan ilaalinaynin <coughs> badnaantooda qofka yaanu ku kadsoonaanin wamtathil waxaad fartoonaataa maa qaalahu sayid اljaliil abu caliy alfudayl bnu ciyaad radia allaahu canhu fudayl bnu ciyaad waxa uu yiri waa imaam weyn saxaabi isagu ma ahayn laa tastawxish yacnii laa tastawxish duruqa alhudaa hanuunka dariiqiisa kaliga yacni wehel la-aanta ha ugaga tegin yani istawxasha fulaan waxaa leedaha markaad dariiqi ka weyso qof ku raaco adiga ama qof wehel markaad weyso ayaa waxaa la leedaha qofkan wuxuu isdareensiiyey duurjoognimo laa tastawxish duruq alhudaa yacni duurjoognimo ha isdareensiin ayb laa tastawxish duruqa alhudaa hanuunka dariiqyadiisa kaliga inaad ku tahay ha ugaga tegin ha uga cabsanin ayb liqilati ahlihaa dadkeeda yaraantiisa darteed oo yacnii wehel la-aanta ha uga tegin waayo waxay markaa hanuunka hanuunka dariiqyadiisa ha ugaga tegin dadka qaadayo yaraantiisa ha uga tegin darteed walaa taqtar ha ku kadsoomin bikahrati alhaalikiin dadka halaagsamaya badnaantooda adi ha ku kadsoomin oo ay isdhihin yacni dadku intay u badan yihiin dadka intooda badan qaar halaagsamayo waay marka dadka halaagsamaya badnaantooda adiga ha ku dagmin ha ku sirmin ayb <clears throat> duruqu lhudaana ha yani duurnimaha ka filanin liqilati ahliha dadkeeda yaraantiisa uu yaryahay dadka qaadaya darteed yacni duur oo kale ha ka dhiganin meel duur oo kale oo aan la gelin oo kale ha ka dhiganin walihaada almacnaa macnahan qaala alculamaau waxay yidhaahdeen qiraa'atu suuratin suurad akrinteeda bikamaaliha iyadoo dhammaystiran ayaa afdalu ka fadli badan min qiraa'ati qadrihaa iyada qadarkeeda oo min suuratin dawiilatin suurad dheer oo dhexda a ku joojinaysa liannahu maxaa yeele qad yakfaa inuu qarsoonaada la arkaa alirtibaatu isku xirnaanta calaa kathiirin in dad badan calaa kathiirin wax badan korkooda uu ka qarsoonaado min annaasi dadka ka mida aw akharihim ama badankood fii bacdi alaxwaali axwaalaha qaarkood iyo almawaadini iyo meelaha qaar faslun halkan fasalaan ku daraynaa wa min albidaci almunkarati bidcooyinka la inkiro waxaa ka mid a maa yafcaluhu waxa ay samaynayaan kahiiruuna kuwa badan oo min jahalati lmusaliina dadka tukado jaahiliintooda ka mid a ayb min jahalati almusaliina binnaasi kuwa dadka tujiyaan ujeedaa ataraawiixa taraawiixda kuwa dadka tujiyay jaahiliinta ah in badanoo ka mid waxay sameynayaan ayaa bidcooyinka la inkirey ka mid a oo min qiraa'ati suurati lancaam ah <clears throat> suurat lancaam aqrinteeda bikamaaliha iyadoo dhammaystiran fi rakcati alakhiirati ragcada dambe oo minhaa kamida taraawiixda fi leylati saabicati habeenka toddobaad muctaqidiina iyagoo markaa ictiqaadsan annahaa iyada mustaxabatun inay sunno tahay yani waxaa laga yaabla qofku mararka qaarkood camal badaan buu sameynaa oo u haysto inay sunno tahay oo kheyr uu yahay lagana yaabo in dembi looga qoraba ma la fiirinayo marka shaygan isaga daatadiisa kheyr miya mase maaha ma laga fiirinayo sifada loo sameynayo iyo waxa laga aaminsan yahay la fiirinayo marka dadkan taraawiixda dadka tujiyo jahaladooda qaar kamid a ah waxay sameyn jireen waqtiga imaamu nawowi wax jiray waay dabcan yaa waxay sameeyaan habeenka ou ramadaanku toddoba yahay suuratul ancaam oo dhan ay ku akrinayaan ragcada ugu dambeysa taraawiixda suuratul ancaam oo dhan ayay ragcada ugu dambeysa ku akrinayaan iyagoo markaas u maleeyo ictiqaadsan sunno inay tahay zaacimiina iyagoo weliba ku andacoonayo annahaa nasalad inay soo degtay jumlatan waaxidatan hal mar inay suuradaa soo degtay fa yajmacuuna fii ficlihim ficilkoodaas dhexdiisa haadaa a ah waxay ku kulminayaan anwaacan noocyo oo min almunkaraati munkaraat ah. minha waxaa kamid ah ictiqaaduha mustaxabatan in la ictiqaadiyo waxaan inay sunno yihiin fiiri marka yani shay aan diin ahayn haddaad diin u malayso waa qalad waa incan soo ma aragti munkar waa imaamu nawowi sidau tilmaamayo walidaalika yani shayga ma la dhahayo hadda nimankan maxaa lagu haystaa day nimankan waxaa lagu haystaa suurat lancaam ay akrinayan suurat lancaam maa qaldan marka ma qaldana suurat lancaam laakiin munkarkooda wuxuu ku sheegay imaamu nawowi waxaan sunno ahayn inay sunno umaleeyaan maleeyaan suurat lancaam in markaas waqtigaa lala raadsado ragcadaa lala raadsado wax jira ma aha marka haddaad adkaar iska suubsato oy lagu yiraa warsaan qalad waayo inaad tiraada adkaarta maa la diidaa iyo salliga maa la diidaya iyo qalad waayo waxyaabahaas oo dhan maxal kuma leh dooda wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi iihaamu lcawaami dalika cawaamta oo ay ku qalad geliyaan oo ay ku shaki geliyaan waxyaabahaas waa maay nin marka imaam a ah markau akriyo oo sanadkan la akriyo kan kala la ariyo kan kala la akriyo dadka caamadaha maxay u malaynayaan wax sunno ay u malaynayaan dadka qaarkood sooma arkada masaajidda salaadda wixii ka dambeeya waa la duceynayna duco jamaaciyaa la duceysana wax ay meelay ka timid male aimada imaamu shaatibi iyo aimo badan <coughs> iyo xataa saaxibu baajat nufuus ibnu abi jamraha <coughs> sharxiisa baajatu nufuuska waa ku sheega inaynan jirin haddana waxaa laga dhigtay diin <clears throat> oo haddii laga taga waxaa laga yaabaa inay qayliyaan dadka qaarkoodna baabkaanay gelaynaa wa minhaa iihaamu lcawaami dalika ayb cawaamtii oo la iihaam geliyo kaagaas lagu iihaam geliyo wa minhaa waxaa ka mid a ah tatwiilu rakcati athaaniyati ragcada labaadoo la dheereeyo calal uulaatan hore laga dheeray iyadana waa munkar bidco kale ragcada koowaad in labaad koowaada dheer soo maha midi hadda tan tii horena wax yar lagu akriyo midda dambena lagu akriyo ancaam tan dambaa dheeraanaysa sooma wa minhaa waxaa kamid a atatwiilu cala alma'muumiina ma'muumiinto lagu dheereeyo wa minhaa waxaa kamid a hadramatu lqiraa'ati qiraa'ada in la boobsiiyo ila suurat lancaam dhanaa rabaa in la dhameeyo moogtahay markaasaa boob la akrinaa xuruuftia la cunan markawa minhaa waxaa kamid a munkaraadka almubaalaqatu ku xeel dheeraasho fii takfiifi rakacaati qablahaa rakacaadka ka horeeyo in la fudaydiyo ayaa lagu xeel dheeraana si loogu banneeyo waqti midaan lasoo wado waxyaabahaas o dhan u tilmaama marka lilaahi darru ah, raximah llahu tacaala raxmatan waasica ayb wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedi wcalaa alihi wsaxbi